اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر waxaan kitaabkii shamaa'il baan ku jirnaa rasuulkii ilaahay hadigiisii guud ahaa mee jaanib kastaba lahaa marka wuxuu ihi mualifku raximah llahu tacaala u baabka u baabaysaynaa baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye jaa yimee soo arooray bal rasuulka ilaahay xaggii noogaba soo arooray ee ahaa fii kalaami rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay hadalkiisii ama xadiidkiisii fi samari caweynta waqtiga la caweynayo habeenkii bal wixii dee xadiisba ama muxaadaso iyo hadal ahaa ee kuba yimi rasuulka ilaahay xaggiisii inoogaba yimi wax kaba mida waaba in kooban ama dee kolay xadiiskan iyo xadiiska kale daba socdeen waqtiga samar iyadoo miimtoo dee la fadxiyo si guud waxaa la yidhaahdo waa adigu waktiga ama habeenka la caweynayo wixii xadiisa ee hadala yimaada ayaa la yidhaah waxaanu jiray rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu nici jiray kol haddii salaada cishaa-i la tukado wakhtigaa sheeko la sheekaysta iyo hadal wakhtigaas lalaba yimaado waa nici jiray rasuulka ilaahi salawaatuullaahi wasalaamu calayh si u nici jiray dee salaada cishaay horteed in la seexdo saxiixay taasi inooguba sugan tahay culimmaduna waxay ku tacliiliyaantaa ee soo dee dadka badankooduba ay caadaysteen caweynta la caweeyo dee ruuxii waxaa meeshii imanaya in salaadii subax ay waqtigeediiba wada dhaafo oo hurdo markuu habeen geli dambe seexda ama waqti dambe saasba uu soo kici waayo ama jamaciba dhaafo ama hadduu ruux dee salaatuleyliga u kici jirayba ahaa inay dee waqti dambuu seexday jirhkiisiibaaban wixii ugaba baahnaa hurdo aan qaadane ay tii dhaafto haddaba masaalixda waaweynee ruuxa ku dhaafaysa daraaddeed ayaa yaabaa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh hadyigiisuna ahaa waxa weyaan uu nici jira in hadyigiisna ahaa in salaada cishaayi dabadeedba aan caweyn badan iyo waxaan lalaba imane layskaba seexdo laakiin rasuulka ilaahi waxa inoogaba sugan oo mawaadin kala duwanna kuba sugan isagoo cishaayi dabadii rasuulka ilaahay ama ehelkiisiisa halkan oo kale uu laba sheekaystay haba noqoto waa taasna waa baab xusnu cishra iyo ta'niiskoodii iyo bal matalan taas ama haba noqoto dee dayf oo yimi ama shay khayro uu sheegayo haba noqotee taas baa inoogaba sugan markaasaa deeta waxay dee culimmadu taas bay yidhaahaan haddii waxaan lagu caweynayaa uu shay khayro yahay cilmi mudaakaradii uu yahay ruux dayfa oo marti ku ah oo dee aad bal maalan u sheekaynayso qayb diyaafadii ka mida ah ay tahay xaaskii ama qoyskii oo dee bal maalan dhexdoodii mu'aanasadoodii iyo cishradoodii fiicnayd ataa u laba imanaysa ay tahay karaahada inoogu sugnayd xadiidka cishaa'i dabadii xadiidkeedaba rasuulku inuu kari jiray salawaatuullaahi wasalaamu calayh waxa weeye meeshii way ka baxaysaayo dee rasuulkii ilaahay waxyaalihii kaba dhacayba umuuraha kuba xambaaran bal imanka waxaan arki doonaana umuurtaa kuba tacaluqsan wuxuu hi markaa tirmidi xadaana axasan bnu abaaxin اlbazaaru qaala xadaana abu nadri qaala xadaana abu caqiilin اsaqafiyu cabdulaahi bnu caqiilin can mujaalidin can shacbiyi can masruqin can caaishata qaalat anaha qaalat cawa ah, kolay xadiidkan iyo xadiid kalubaaba casharkeedu noqon doonaa asaaniiduna waa iskaba koobnaan doontaa eh, waxa ay tahay uun ninkan xasan ibnu sabaax albazaar oo markaan xarafka dambana ra'da kaba dhigno kolley ruwaadana bazaaz iyo bazaarba way yimaadaan waana xirfo uun iyo shaqo ay lahaayeen oo marka bazaas la idhaaho waa kuwa iyagu dharka iibin jiray ama waa min albazi ruuxu markaa xirfadiisu iyo iibinteeda ay ahayd ayaa nisbadiisa ay noqonaysaa bazaas ruwaadana majmuuco taasa ayaa jirta bazaarna waa bazuurtaada waana xubuubtan iyo waxyaalahaas kaba mid ah unoo ruuxa isna xirfadiisu ayd bay taasoo imaamkan weynee musnad ama kitaabka weynee musnadka ah bazaar la idhaaho ah, waxa weeye abaabay nisbadiisii ay tahay oo waa xirfo iyaduna ninkana bukhaari iyo san uu tirmidiba ugu sheeqiyey bukhaarina sheeqyadiisuu kaba mid yahay waa nin atbaacu taabiciintii dadkii la sii kulmay isagumaha taabici taabicu taabicina maahay waa kuwa atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kii raggoodii buu roonroonaa ayuu kaba mid yahay ninkani ama abunadriga ka dambeeya kunyadiisaas buu aad ugu shuhuroobay oo kunyadiisan ayuu isagoo abunadrigani kuba shuhuroobay magaciisa haashim ibnu qaasim baa laydhaa laqabkiisuna qaysar weeye oo laqabkiisana qaysar kunyadiisna abunadri waa nin siqa ah atbaacu taabiciintii kaa mid ah ma raggoodii ugu yaryaraa raggoodii ugu dambeeyaan ujeedaa atbaacu taabiciinta oo ii hijradaabay dhimashadiisu ahay ee waa nin siqa ah oo sabtiya kunyadiisan abunadri aad lagu shuuroobay laakiin magaciisa haashim ibnulqaasim lama yidhaaho laqabkiisuna qaysar yahay abu caqiil athaqafina waaba kan magaciisu inoo yaalla cabdullaahi bnu caqiil oo atbaacu taabiciintiisa kamida in yarunbu isaga kaba horeeyey oo waa taabiciintiidheatbaacu taabiciintii dhexe ayuunbaa u yahay musnadka imaam axmed oo xadiidkan la wadaagsaday imaanta tirmidina waxaa kuma sugnayd inuu inankiisu ka soo naqlinayay imaam axmed inuu nin fiqaa ah yahay bal adigu kolley waa nin saduuqa mujaahid horey noo soo maray kolleyna waa ninka xadiidkan <laughs> wax lagaga sheegi karo mujaahid ibnu saciid baa laydhaa waanan isna atbaacu taabiciintii ragii ugu waaweynaa ka mida ah dadkii taabiciintii yaryaraahiin isku waqti haba ahaadeenbe oo saxaabada qaarkood dee waqti ahaan iyo zaman ahaan ha kuma soo gaadho laakiin ninkan ah nin kolley aan xoog badnayn in la daciifiyo ah oo xadiidka kolay sanadkiisa kol mujaarid ku sugan yahay dariiq kalena ma laha oo dee qolada kalena isagunbay kaba wariyeen waa xadiid bal markaa sanadkiisa oo aanu xoog badnayn ama sanadkiisa dacfi kuma sugan yahay shacbi iyo masruuq iyo warragaan soo marray caaisha ayaa waxay tidhi xaddaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa waramay oo ama dee isagoo dee u waramaya la hadlaya waaba u sheekeeya dumarkiisii rasuululahi sala allahu alay waslm daata laylatin ayaa wuxuu uga waramay habeen nisaa'ahu haweenkiisii xadiisan waa dumarkii oo malaa meel isugu yimi habeenna weeye ayuu xadiisa markaa aad iyagii ay u qariibsadeen oo dee ay ula yaabeen buu rasuulkii ilaahay uga sheegay <coughs> macnaa waa kalaam cajiiba xadiis qariib ahaa iyagu qariibsadeen agtooda ayuu rasuulka ilaahay dumarkiisii ugaba waramo u sheegay faqaalat waxay tidhi imra'atun haweeney minhunna iyaga ka mid aha oo dumarkii ka mida ah ayaa waxay tidhi kaana alxadiia xadiiu khuraafata xadiidka waxaabad moodaa ee warkan aad noo sheegtay waxaabad moodaa xadiiu khuraafata khuraafa xadiidkiisii inuu yahay koleyna waa bal waan sheegi ama dee xadiidkay inoogula soo socotaa khuraafadan iyo wuxuu ahaaba ama sida asalku yahay ee waata waqtigeennan iyo intii ka dambaysayba marka la leeyahay iyadoo laakiin jamac la isticmaalayo waa xadiid khuraafaadka oo kale ee warkaa beenteen asalka lahayn loo isticmaalo bal asalkiisiina imakaan heli doonaa laftigan iyo halku kaba yimi xadiidku yaan xoog badnaanin sanadkiisa ama dacfiga kuba sugnaadeen xadiidkaan moodaa xadiid khuraafadan u eg yahay uu shabahayaa marka iyadoon arki doono bal asalkiisa hore wuxuu ahaa markan khuraafa lafdigan ah, ama xadiisu khuraafa markaysta ay idhaahaan ee si iyagu ay u isticmaalayeen u yaqaaneen waxa weeye ama laba wasfibuu wada kulansanayay oo alkadib almustamlax bay kala cabiraan ujeedadu waa war aan markaa beena laakiin marka la eego waxa uu kulansadee la yaab kale la qariibsanayo oo kale la fiicnaysto dadku dee ay laba dhacaan ay xiiseeyaan oo waa gees ka kadib ama tartan ma laha geesna waa wax mustablaxa lagu raaxaysanayo sheekadii qaraabadaas uu leeyahay taa daraaddeed markaa kollayna dee way ogaayeenoo tii tidhi way ogeyd rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh carabkiisa sidqi iyo run iyo xaq mooye wax kale inaanu kaba imanahayne labadaa wasfi ee uu maxaa markaan laydhaha xadiisu khuraafata uu kulansaday ayay dee jaanib ahaan bay kaga shabbahaysa waa xagga istimlaax waxagga waxaan marka uu ruuxu qariibsado dee uu marka la eego sad uu yaallo iyo xikaayadan iyo qaraamadeedana uu ruuxu dee uu fiicnaysanayo bal xadiid inuu maqlo uu jeclaysanayo jaanibkaas weeyaan oo dee marka tashbiih la joogana in haddii wax wax lagu shabahayo shardi maaha in dee min kulli lwujuuh tashbiihu uu dhaco ee waa wax wujuuhda ama kaasi sifadii ama wixii uu lahaa mushabahu ka mida uunbaa mushabahiina lama siinayaayo waa maaha shardi bal waaba eh, xadiidka dambena wax saasa ah inooguba imane shardi maaha in haddii tashbiih yimaado mushabahu wixii uu lahaayoo dhan lagaga shabahayo mushabahana ee haddii qayb lagagaba shabaho waa caadiyo marka xagga istimlaaxa waa xaggan qaraabadan ay qariibsadeen ayaaba tashbiih noqonaya dee rasuulka ilaahayna hadalkiisa ama carabkiisa beenimay soo marahayn tashbiihki ixdaahuma fi kilayhima faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay bal xadiid kasta inooguma timi xadiid kasta aan soo sheegaya imaam axmedna waa la wadaagsaday tirmidi maanta kitaabkiisan aan hayno atadruuna maa khuraafatu miyaa garanaysaan khuraafa wuxuu yahay miyaa garanaysaan taas buu yidhi waa su'aal cibaaradana u yar fiirsada waa dumar meesha waa dumarkii rasuulkii ilaahay iyagii buu la hadlayay waxaanu ka cabiray atadruuna dee tadruuna wowdani owdii jamaaca mudakar loogula khidaabi jiray ficilku hadduu maanta intuu waa ficil naaqisa daraa yadri laakiin hadduu daraa yadru kuma yimaada sida qazaa yaqsu yadcaa yadcuu sax isku sibay ku iman lahaayeenoo nuuntana nuun lisay noqon layd wowduna laabtii ficilkay noqon layd laakiin ficilkani waa almaa'i hoostii dee ramaa yarmi oo kale marka waxay ahaan layd atadriinu oo kale inuu halkan dhacdo atadruuna waxaan leenahay oo taas kolay xadiidna waa inoo soo socdaa halkan rasuulka ilaahay salaadii habeenimo iyo cibaadaadkiisa markan gaadhno isagoo gogashiisii iyo waxay habeen u gogleen kaba hadlayo malaa habeenkii hurdadii anu waktigii uu kici jiray aanu kicin oo uu yidhi maa farashtumuu liya leylata maxaa caawa ii gogasheen oo kale hoosagoo dee khidaab mudakar kula khidaabay waxaana saxiixa muslim ku sugan iyadoo kale xadiidka aynu halkii kuba soo marnay meeshii rasuulka ilaahay dee bal sharaabkiisii iyo taas oo kale inuu rasuulku ku yidhi saxiixa muslim bay kuma sugnayd isagoo subax yimi dee bal iyagana wax weydiinayay hal cindakum shay-un wax la cuno ma haysaan khidaabkiina waa khidaab mudakar caaishana gurigeedii waye caaishaanu lama hadlayo kale markaa waxaan leenahay way dhacdaa luqada carbeed way dhacdaa kolkolsan jamaacadii mu'anaska ama barhkood habay dhaheen nooc tashriif iyo takriim baa uguma sugane indee markii muddo ka noogula khadaabaa taasi way dhacdaa bal intaa wax ka dheer baaban arkaynaayo iyadoo rasuulka ilaahay cushradiisii fiicnayd iyo suu ahliga u ilaalin jiray ahayd xadiida saxiixa xaakim ama musadarka xaakim kuma sugan haweeney jasaamo la odhanayay oo waqtiyadii khadiijana uga iman jirtay oo intay mar dambe madiina uuba timi rasuulkii ilaahay iyadoo israad ruux weynan way ahayd uu ku yidhi wajasaamo matili anti xasaana ayaa wuxuu idhi kayfa antum kayfa xaalukum kayfa kuntum bacdana waana wuxuu weliba khidaab jamac buu kula wada khidaabo marka waxaan leenahay ee luqadu wax waa mid oo waa tii badnayd ee kolkolna sida kalena way dhacdaayo imaka xadiiskii wax laxmi lagu tiriyo maha tani faqaala atadruuna maa khuraafatu miyaa garanaysaan khuraafa waxa ay tahay ina khuraafata khuraafahan ay idinku aan leedino waa xadiiu khuraafa waa khuraafo xadiiskeed ama waa warbeenaba marka arrintu noqotay kaana wuxuu aha rajula nin min cudrata reerka cudra laydhaa kamida kole waa reer mashhuur ahaa carbeed wixii ku shuuroobayna waa dee koley malaa acayl jacayl dumar haba ahaado ee kala duwan oo nimankaa kaba mid ahaa oo la yaqaano dee adabkoodiina laba u dhintay jacaylkaas baa jiray oo dee kolay taasu kuwa shuroobay ay ku shuroobeenbe haddaba mid reerkaa kaba mid ahaa ayuu ahaa asaratu markaa waxaa qafaalatay oo la tagtay aljinnu jinn filjaahiliya waqtigii jaahiliyadii baa ninkaas iyagu jinuun ay qaateen guryahoodii bay la tegeen famakasa fiihim dahran dee waqtiyadaa horena way dhici jirtay bal kole cahdigii cumar madiine wax saasi kol way kaba dhaceenoo walow dee maalan arin nin intuu salaada dhashay markuu baxay un ansaar ahaayoo laba waayey oo markuu dhowr sinood maqnaay haweenaydiisiina tiiy markii dambe cumar u idmay markii afar sinood buuxisatay ee weli dadkiina ay u warrameen inay iskaba buursato mar damba un isagoo socda yimo cumar dee tii markuu ku canaantu yidhi waxaas ay helo iduunbaa ila tegay markii dambena adugu dee si kale kaga soo baxay ama qoon kale ka xoog badnaadee ay keeneen bal markaa taasi waa waxyaalo kolkol dhacayay haddaba asaratuun jinnun jin baa qafaashay oo la digay fi ljaahiliyati famakasa fiihim wuxuu dhexdoodii ku nagaa dahran zaman muddo ayuu joogay uma raduuhu way soo celiyeenoo ninkii ilainsigii dib ugu soo celiyeen fa wuxuu ahaa yuxadisu mid warama annaasa dadka bimaa wixii ra'a fiihim dhexdooda uu ku arkayo dee waxyaalaha inagu qariibsanayno oo iyaga axwaashoodii ah ayuu kama warramayo min alcajibi waxyaalaha lala yaabo ah fa qaala naasu dadkii markii sheekadiisii maqleen iyo warkiisii waana dee xikaayaad qariiba laakiin isagii uu arkay oo nimanka jinkaa uu dhex joogayo waxyaalaha waxyaala dacdadoodii iyo ugaba waramay ayaa markii dambe maxay yidhaaheen dadkii xadiiu khuraafata dee markii hore waa ninkii khuraafo warkiisiio war kastoo la qariibsado la fogaysanayo ayaa la odhanaya waa khuraafo xadiikiisii markii hore ninkaa magaciisa dee markii dambena isagiina waa la iloobayo waxay noqotay markaa xadiiu khuraafa waxyaalaha la qariibsadee beenta ah ayubaaba de waasana marka dambe imaka u tadawurtay dee khuraafaadki iyo waxyaalahaas waxaan asal lahayn ee beenta laakiin marka hore bilowgu taas buu ahaa waa nin magacii warkiisuna dee kolley waxaa la arkaa waa waxyaalo uu arkay laakiin inagii de agteeniiyo qariib iyo wax la fogaysto oon la rumaysanba ah markaasay dadka odhanaya waa quraafe xadiiskiisii intii markii hore au markii dambana warkii beenta ah unbaaba noqday inisagii lagu idaafo welibana siaan sheegaya marka hore waa sida dee saaxibu lisaan alcarabi noo soo naqliyaan maaha been uun ee waa beenta marka la eego intay qariib tahay dadku ay xiisaynayaan maqalkeeda oo kale waa alkadib mustablax bay dhahaan maaha been un waa kadibka la qariibsanayo ee saa daraaddeed lagu xiisaynayo in la maqle la fiicnaysanayo taas baa khuraafaad asalku u ahaa bal asalkii hore waa tii loo isticmaalaya faawa maxaa iyada inoogu sugan waa cishradii rasuulka ilaahay ee fiicnayd waa mu'aanasadii dumarkiisa iyo xadiiskiio dee bal samarkiisii iyo ayay tani kaba mid ahayd xadiii ummi zarcin umusarci xadiidkiisii waa tarjamo waana haweenay inoo soo socoto oo xadiidkan dee marka la eego ta uu ku khatimi doono qisadu ay tahay xadiidkuna waa xadiis marka la eego culimmadu ay u cinaayoodeen oo wuxuu kulansanayaa horta waa koob iyo toban dumar ah waqtigii jaahiliyadiina noolaa iimada barhkood magacyadooda kutubtan sharaxday sida gaarkaa u sharaxday xadiiska iyo dee kuwa kaleba aynu waxa weeyaan barhkood way soo naqliyaan kuwa qaarkoodna magacyadooda may soo naqlinba ee muhimku magacooda maaha ee bal koob iyo toban dumara weeye oo meel isugu tegay habeen kulmay dhici karta raggoodna way maqnaayeenoo reeraha waa lagaba maqnaa markaasay isku dhaarsadeen ay ku ballameen inay mid kastaama ninkeedii ka waranto iyadoon wax uu leeyahay sharciyo khayr ceeb iyo ammaan inaanay qarin taasba weyo tani waa ta ugu dambaysa haddaba ammaanta ay ninkeeda ammaantiya waxaasna waan arki doonaa balte waxay iyagii dumarkii kale kaga duwan tahay xadiisku marka hore caasho ay nooga warrami doonto waa mawquuf baabuu noqonayaa marka walow rasuulkii ilaahay dee waa wada maqlay waxaanoo jaanibkaas uu dee iyoqraarkiisa ama inuu ka warhayay taas ay meeshaba dee xadiiskii isagaba haddii barhkood marfuucnimo ku wariyeen jaanibka uu kaba iman kutubta qaarkood dabaraan isagoo marfuuca u dhacay eh, laakiin aakirkiisaan maxay nooguba iman rasuulku inuu caaisho ku yidhi kuntu laki ka abii zarcin liummi zarcin xadiisku markaasoo dee intaasay magaca kale ziyaadada ahna iyadu kuba yeelatay magaceedii ama kunyadeediina waa la hayaa magaceedii ma ahayn balada xadiisku waa taas waa xadiis marka la eego fasaaxo aad iy marka luqaadkay isticmaalayaan iyo luqad iyo dumarka fasaaxadooda iyo cibaaraadka iyo kinaayaadka isticmaalayaan kolley uu aad heer sare uu yahay imaamka weynaa raafici oo raggii xadiiskan sharxay kaba mid ah waa raaficigii macruufka mandiqadeenna kuba aha ama madhabta shaafici ee waxa weyaan labadii sheekhee taxriiriyey marka dambe oo isaga iyo nawowi ee mid ka mid ah isagaana horeeyey koley waxaana uu magaalo magaalada qanzuin la yidhaayo ciraaq waqooyigeeda cisho kuba taalla ayaa degaankiisu ahaa ibni maaja iyana waa halkay kaba yimaadeen magaaladuu taariikheeyey si magaalooyin badan oo dee bilaada islaamka ka midaba loo taariikheeyo kitaabkii waa madbuucba atadwiin biakhbaari qanzuin ayuu sharxiisa xadiiskan uu sharxayna kusoo wada arooriyaaba sharaxoo dhan kole waan hayaa markaasaa wuxuu aakhirkana yidhaha aabihii oo caalim ahaana inuu isaga amri jiray inuu xadiidka xafido ujeedadu waa luqadiisa uu kulansaday iyo umuurahaasbaa dee ruuxii faa'iido weyn u leh kollayna culimmadii qarnigii labaad markan ka soo bilowno aha qarniga labaadba dee raggoodii iyo qarnigaa saddexaad iyo intii ilaa waqtiyo dambe aad bay u sharxeen mid isagu kutubtaa qariibka ilaahayn ku sharxa mid juska gaara kuba sharxa dee kuwa qaarkoodna sharxyada qaarkoodna way madbacayseen sida sharaxa qaadiciyaad iyo rag leh xaq maxjafulxubaarina waxaa lagu tirin karaa isagoo ilaa afar iyo toban malaa sharax oo ku horreeyey wada tawsiisiyey haddii gaar loo saaro sharax dhan buu noqon lahaa bukhaarina baabuu u ah bal cishrada mucaasharada dumarka lala dhaqmeeye taa wanaageed baan keeni weye bal xadiidkayn makaan gudagelaynaa waa umuro dhici karta dumarka malaa meelaha gidaarada meelaha fadhiiya ay odhanayaan ragga caawa ama tan caawa waxaa laga hadlaya muxuu yahay la qaniinsanayo anaususnay tajriidka markaan aqrisanayo dee waqti hore oo laga aad bay u fogeyn boy oo koy sodaatankii injiska dambe oo kaleo xadiiskana u dhintay sheekhinu aqri aqriyay nishoo saamicayo mada fadhiyay ma aqriyaynbe marka cunwaankan muuqal xadiisu musarci ay yidhahdeen xadiiska musarci ma dhegaysanayo iska kacay oo kale waa sheekada waqti hore ay ahaydba bal xadiiskiina waa kan insha allahu tacaala قال المؤلف حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت iyo sanadka haddaan eego horta xadiidku waa xadiida saxiixa bukhaari iyo muslimba way wariyeen iyo a'imadii kaleba way soo saareen sanadkuna waa sanadkii ay kuba soo saareen caliy ibnu xujri oo imaamo hore inuu soo aragnay ciisa bnu yuunus ibnu abi isxaaq asabiici isagana kitaabkan ku soo aragnay oo isna imaama waxaa laakiin jira inta dambe waa isku wada qoysoo hishaam ibnu curwa wuxuu ka warinayaa walaalkii cabdillahi ibnu curwa in badan baan ama marar hore aan soo aragnay hishaam ibnu curwa can curwa abihi ka warinaya waana ta badan oo abihi buu in badan ka wariya xadiidkan waxa u dhexeeya walaalkii oo isaga ka weynaa waayo walaalkii waa taabiciintii dhexe waa nin in badan isaga ka horeeyey isaguna waa taabiciintii raggii ugu yaryaraa buu hishaam bin curwo kaba mid yahay waana nin iqa oo faadila saa isaguba uu iqa u yahay marka walaalkii baa aabbihii curwo kaba warinaya isaguba aabbihii in badan buu wax ka wariyaa waa la kulmay curwana caaisha habaryar bay u ahayd asmaa bintu abibakar baa dhasho waa dad qaraabo ah ayaa xadiidkii sanadkii kalaba wariyo waa dee ladaaifta isnaadka nooguma sugan caaisha waxay tidhi jalasat way fadhiisatay ixdaa casharata imra'atan koob iyo toban dumara ayaa fadhiistay muslim oo kale jalastaa meelo dhacay ee waana luqadii ayaa kaluumulbaraadis odhan jireen ubay noqon koob iyo toban dumara dumarkani waa dad hore waa dad jaahiliyadii ah iyaga iyo raggoodan ceebahay ka sheegayaan laganooga warramayaana kol haddaan ruux la garanayo ahayn waxyaalahani dee bal dadkii jaahiliyadiina ayiin dee waxa qiibo iyo xan waxaa ma noqonayso waxaa markaa dee ceebta naqlinteeda iyo sii wadwadkeeda iyo sheegyadeeda waxyaalahaasi uu qiiboba noqonayo marka ruuxii la garanayo dad ama la fahmayo oo kale cid majhuuloo labama garanahayn wuxuu yahay oo kale dee hadalqaadkiisiyo saasaa la ama saasa cidma garanaysa ma jirto laislama oga waxyaalahaasi qiibo ma noqonaya waana fawaaida xadiidka ay culimmadu sheegaan laakiin waan hordhacu manusii sheegay ixdaa casharata imra'atan fatacaahadna way cahdimay way ballameen weeyo watacaaqadna waa iska cadfu tafsiirun oo macnaa waxay dee markaa iyagii ku heshiiyeen iyagoo naftoodii laaziminaya cahdi mid kasta ay ku ballan qaadayso allaa yaktumna inaanay qarin min akhbaari aswaajihinna raggooda wararka ay leeyihiin shay an waxba aanay kaba qarin macnaa shay oo min ahbaari aswaajihina raggooda wararkooda kaba mid ah inaanay qarin waana rag dumar wada rag lahaabay ahaayeen oo isu soo wareegay isku qaryo ahaa ama isku meel deganaa raggoodna ay markaa maqnaayeen ayaa waxay yidhaaheen way weliba iyagoo dee mid kasta cahdi iyo ballan ay ku qaadayso inaanay naa kastaaba ninkeeda waxay kuba og tahay dee wanaag iyo xuma inaanay dee waxa weeyaan qarin faqaalat iluulaa tii hore ayaa tidhi kolay luqo aad u sarre ayay isticmaalayaan zawjii ninkaygu laxmu jamalin qafin huwa isagu ama ninkaygu mutadiimakmaya zawji weeyaane waa laxmu jamalin awr hilibkii awrkaasoo qafin waa tashbiih markaa way ku shabahaysaa wuxuu la mid yahay weeye qafin weyda weliba kaasoo ama laxmigaasoo calaa ra'si jabalin buur dhakadeed ama madaxeed ku sugan buurtaasoo wacrin adag oo sida lagu fuulaa ay adag tahay laa sahlun laa huwa ay buurtani ma ahaanin bal waxa weyaan haddii dee aan jabalkii iska sii wato laa sahlin idhaada dhib malaha ciraabku taas bal tan kaluma nuga wareege laa huwa ay jabalku ma ahaanin huwa isagu ma aha buurtaasi sahlun mid sahlanoo sida lagu fuulaa ee dadkoo fayurtaqa markaa la fuulo walaa samiinun ay walaa huwa laxmiga iyo hilibkaasna ma ahaanin samiinun ku shilis ama walaa samiinin dee markii hore laxmigu inoo jamay taasbaa wuu inoo rafcisnaa marka hore laxmigu mid isagu shilisna ma ahaaninoo fa yuntaqalu markaa lasoo naqlisto oo de inta la adkaysto oo mashaqadan fuulitaanka buurta kuba sugan loo adkaysto inay wax qiimale ayaad ku socotaa taas shaygan qiimihiisa daraaddeed loogu adkaysto sucuubada oo buurtii loo fuulo markaas lasoo naqliyo koley fayuntaalabimanaa fayunqaluwaxa weyaan ku laqbaynaya sababtuna luq ahaana way noogu soo naqliyen waase qolooyinkii kitaabka sharxaynaa kuba sharxeen ee laftigu macnihii badnaa kaamahay macnuhu axayba laqbada waan ku yarlaami haweenaydani horta ninkeedii dee ceeb aad bay u daminaysaa ma u ceebaynaysaa waxay ku tilmaamaysaa ruux nafci iyo wax khayruu leeyay inaanu jirin isagoo naxrigaa iyo khayrkaa toona lahayna haddana cishradiisii iyo markaasina ay xun tahay oo dabeecadiisiina ay xun tahay oo sidee loola joogo ay adag tahayba oo waxay ka dhigtay bal waxay ku shabaaday waa neefkeeda ama awr bay kaba cabirtay hiribkii awr hiribkiina la maaha neef cida ah ama ai ah hiribkii la maaha horta taasba waa gaal welibana awr markii maxay tii waa mid weyda intuu marka hore hilib geel yahay ama hilib awr hilibkii weliba awr bay kaba cabirtay hilibkii yahay ayuu weyn yahay oo qiimihiisu waa yaryahay haddaba isagoo bal haddii uu hilibkaas aan qiimaa lahaynee neefkeeda oo weyda hilibkii aad dhibyaraan iskaga hesho waa la yska qaataa shay aan qiima lahayn ba haddaad dhibyaraan ku helaysa waa la qaataa haddaba maxay tidhi midka aan nafciga saasa lahayn aan la xiisaynahayn ayaa buur dhakadeed buu saaran yahay buur dhakadeed buu saaranyahaytana waa in dibaabukaasa waa takaburkiisii dabeecamadiisii waxaa buurtii ayay weliba sii sifayso buurtaasi waa buur iyadu sida lagu fuulaaba ay adag tahay waa buur dheer oo aan dee sida lagu fuula adagtahay wacri macnaa waa dee yascubu maalan asacuudu calayha in la fuulaa ay adag tahay oo markaa macnuhu waxa weliba ay leeyahay haddii buurtu nafteedu ay dee dhibyaraan iyo mashaqo la-aan ruuxu ku gaadi karo waaba suurtagal bay ahaan layd hilbka weyn dee halkaa saaran meeshaa dusha ah ee buurtaa ah saaran dee inay mashaqo badani kuguma sugnay in layska fuulo buurtii oo lasoo qaato ee iyadiiba haddana rafaad iyo kadeed lagu fuulaya oo markaa markaa waxay leedahay buurtiina mid dee sahlan oo fudud oo markaa dhibyaraan lagu fuulayo maaha hilibkuna hadduu shilis yahay inkastaba muurtu mashaqo badan iyo dhib badan ha lahaato ama meesha uu yaalla ha kaa fogaatee qiimaha uu leeyayo shilayskan ayaa dee loogu adkaystaa loogu sabraayo markaas loo tagaa ebad markaa waxay leedahay uun isagii waxa weeyaan waa ruux wax khayra iyo wax nafciya oo uu leeyay aanu jirino waa nafciyaridiis iyo si aan cidi u raqbaynahayn ee aan loo raqbaynahayn dabcigii iyada dabcigeedii kama ordaya uuna markaas isagiina uu yahay ruuxaa intaanu khayr iyo nafci lahayn akhlaaqdiisuna ay xun tahay ee aan isaga haddii wax laga helo haddii wax laga gaadho ama wax lagaba helo uu noqonayo mashaqo aad iyo aad u adagu waxa lagaga helaa waxa ay noqonayso oo ruux markaa zawjadiisii cishro iyo mucaamalo fiican kudhima ku anfacaya isagii ma aha waana ruuxaa dee bal maalan wax adigu lagu wataba ma weeye ninku ujeedadeedii hadalkii zawji ninkaygu laxmu jamalin awr hilibkii weeye awrkaasoo qadin weyn ah oo calaa ra'si jabalin buur korkeed kuma sugan wacrin adag oo sida lagu fulaayo adag tahay laa sahlin ama laa sahlun laa huwa jabalkii sahlun mid sahlan oo fudud oo dhibyaraan lagu fuulayo ma aho fa yuntaqaa markaa dee inay waxa aan qiimaa lahayn haddii waxaad dhibyaraan ku hesho waa la yska qaataaye markaa la fuulo walaa samiinun ay walaa huwa laxmiga ama hiribku samiinun ku shiris ma ahoo wixii qiimo leh isagana mashaqada kuu gaadhaysa dee isagiibaa qiimalow taasna mashaqadii waa loo adkaysta oo ku shilisoo markaa dee buurtii inta mashaqadii fuulitaankeeda ka imanaysa lagu sabro inay waxaad helaysee faa'iidadaad ogtahaye markaa la naqliyo oo dadku ay markaa soo qaataan kaasna ma aha fayuntaal an yanquluhu naasu ilaa buyuutihim bal hore taas bay tidhi adugu waxay u reebtay mama jirto qaalat ithaaniyatu tii labaad baa waxay tidhi zawjii ninkayga laa usiiru ma faafinayo kolaydee saxiixoo kale laa abuso waana isla macno uun ma faafinayo un usiiru khabarahu warkiisa warkiisa ma sheegsheegayo anugu ma sheegsheegayo inii anugu akhaafu waxaan ka cabsanayaa allaa adarahu inaanan ka tegin damiirkan ku jira allaa adarahu kutubtaa hore maaha khaasatan kuwa dambe ee aimmadii hore kutubtoodana ee waa laga yaabaa markaa daalacaansan inaydugu timaadee kolkolbay kaba damiirka kale kinaaya kaba cabiraan waxay halkan oo kale odhanayaan kinaayadu waxay u laabmaysaa kinaayaduna waxay uga jeedaan waa damiirka ay uga jeedaaneen laakiin raggii hore in badan baa taas isticmaalo weeyaan oo dee kutubtaa hore haddaa dee idinkuma timaado macnuu waa kaas oo damiirkan alla adarahu ku jira ayaa laba ixtimaal buu leeyahay mid waa inaan warkii u celinno inii laa asiru khabarahu bay tidhaah innii anugu akhaafu waxaan ka cabsanayaa allaa adaarahu warkaa inaanan ka tegin ujeedada warkiisu waa dheer yahay marka idan dhammaynba waayo ka bixi waayo ayaan ka baqanayaa markaa waan iska soo koobayaa bay leed waan iska soo duuduubaya arinta labaad waa in zawjkii aan u celinno damiirka oo ay ticnaa inii anugu akhaafu waxaan ka cabsanayaa alla adaraw inaanan ka teginoo dee meesha caruur baa jirta calaaqa naga dhaxaysa hadduu waxyaalaha la maqlo waxa dhici karta waa intaas inaan wax ka sheegay ifuro bal markaasoo alla aan ka baqday inaan ka tegi waayo oo calaaqada naga dhaxaysa daraaddeed bal taasna waa macne tanna waa macne labadaba lagu fasiraya laakiinna kolle ceebtii way soo ururino iyaduna waxay dhaafaysaa ma jirtee in adkurhu oo dee hadalkii way dhammaystay ceebna way u dhammaystay walow aanay dee waxyaala sheeg in adkurhu haddaan sheego oo ninka hadal qaado oo warkiisa sheego adkur waxaan sheegi cujarahu waa ceelihiisa sare ee muuqda iyo wa cujarahu kuwiisa qarsoomba macnaa eebta muuqatuu leeyahay ta qarsoonen aniguwau leeyahay intaba waan sheegayo waxba kama tegayo asalka hore ujar waa jamcu ujratin bujarna waa jamcu bujratin waxaana cujarada ay yidhaahaan waa adigu tacaqud ama khaasatan jirka intiisa daayarka luqunta oo kale iyo xubno oo kale xididada dadka qaarkood ay soo kuusmaan ood moodo inay yar gunguntameenoo xididadu ay markaa soo kuuskuusmaan taasba cujra lagu magacaabaa ujradna inta badan waxay yidhahaan waa noocaasuna laakiin waa caloosha kolkol dee xundhurta ruuxu hadday weynaato kale ama xididada meelaha mare barhkood liamrin maa ama dee cilo jirtaiy wax jira daraaddeed ay la kuskuusan yihiin tacabud meelahaasa ayaa bujro lagu magacaabaa oo kolkol dee ruuxa abjar haweeneydan bajira ruuxa caloosha weyn oo kale iyo waa la ydhaa haddaba imanka maxay u wadaa waa ceebihiisa daahirka ah iyo ceebihiisa qarsoonba waan sheegi waqtigii jamay dhacay markii uu caliise soo dultaagay radia allahu tacaala canhu ardaahu dee waxa weyaan dalxa ama dalxat bnu cubaydilaahi oo maqtuul ah yowm ljamal ayaa hadaladiisii waxaa kama mid ahaa ila allahi ashkuu cujari wa bujari markuu dushiisii yimi oo arkay isagoo maqtuula ah, ila allahi ashkuu cujari wa bujari taas wuxuu hadalkiisa ay kuma fasireen culimmadu humuumi wa axzaani wey waa waxyaalaha aan dareemayo hami iyo qami iyo murugaah ayaad ilaahay uga sheeganaya ee cujatuna asalka hore luqada waa taan sheegnay macnuhuna waxay leedahay uun iyadu imaka hadalkii way soo duuduubtay inuu dee wax ceebtiisna ay badan tahay bay sheegtay waana taa jiri waxaan ka baqanayaaba inaanan dee kaba bixin haddaan sii wado haddaan khabarka u celinno ama aan ninkii ka tegi kari waayo waxaa naga dhexeeya daraaddeed haddii aan waxyaalihiisaa sheego isaguna lisi u quluqiyo waxyaalahaasba uu dalaq meeshii u dhaco ee haddaba haddaan sheego ceebihiisa mid baadin iyo mid daahiraba waan sheegi bal adigu taan labaadna tii hore dariiqeedii bay martay oo ninkeedii ceeb ay u reebtay ma jirto way ceebaystay oo de waaka waa dembi tani qaala ti tii saddexaad baa tidhi zawjii zawjkaygu alcashanadu waa ku aad u dheer oo weliba weyn ah jeedaa un dherarkaasu mooyaane oo in badan dherarka waabay isku ammaani jireen oo dee mid kuba ammaanaysa ninkeeda waad arki doontaa dawiilu nijaab leh laakiin waxa weya waa intaa wax u dhaafsan oo ugu hooseeya mama jirto waa taase laakiin wax kalena way raacinaysaa zawjilcashanaqu oo taas waa dami ahaan bay imaka tan u leedahay zawjilcashanaqu macnaa waa ku isagu duulkiisu uu xadkabax yahay weeye isagoo aadna u weyda aadna uba dheerba oo ay leedahay bal markaa markaas waa aan wax intaas oo dee meel kaloo la qaataba aan lahayn maxay tidhi markaas in andiq haddaan hadlo mudallaq waa layfuri wain askut haddaan aamusana mucallaq waa mid dee meel ka lalaado oo kale oo aan midna lahayn ay wax ku qabto ee aan madax bannaanayn hadday dee nin kale guursan lahayd waye fatadaruuha kal mucallaqati suuratu nisa inooguma sugnayd oo dumarkii dhahaylaha ah waa kaba tagtaan taasaa mucallaqada ah saa wax mid meel ka laalaado oon dee xaggana jirin xaggana jirin ujeedadu mid nin leo ninkeedii wax ku qabtana aan ahayn mid iska madax bannaan oo dee ciday doonto guursan kartana aan ahayn ayaabay tahay marka waxay leedahay haddii aan hadlo ninkeed oon ceebihiis dhegaysta iyo waxyaalo sheego waa ma qaadan karo intaa uma adkaysan karee waaba ifuraya lisuu khuluqi ee iyaduna dalaaq diyaar umay ahayn oo meeshii waa zawjkeediiyo awlaad baa jirto umuuraaba jira taasba waa inaad ku tadaan aamusana oon ceedihiisa kaba aamusana dee waa ninkaan isna dab igama lahaynoo mucallaq macnaa yusayirunii mucallaqa taa mucallaqada ee ninna lahayn ay wax ku qabto oo mid zawj ay wax ku qabto lahayn aan ahayna mudal mutallaqo ee sugaysa ama filanaysa inay guursato ayaa noqonaya bal taas bay tii iyadna waa dami uunoo dariiqii kuwii horey martay qaalat iraabicatu ti afraad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu ka layli tihaamata tihaama habeenkeeda oo kale weeye tihama waa dhulkan gubanka ah ama dhulkan xeebta ku soo dhow ee de bal maalan haddaan eegno yaman ilaa de xijaaj ilaa intaasoo dhan adugu wixii ku soo dhow xeebta markii tihamay kaba mid tahay madiina way ka yar durugsanto walow aanay najtina ahayn haddana tihamo way ka yar baxsan tahay adugu waa dhulka gubanka ah ee xeebta ku soo dhow baa tihaamo lagu magacaaba dee dhulka sarena najdi waa taa la yidhaaho ee de ilaa markaas dhowey way fara badnaayeen najdigoodune haddaba ninkaygu waa habeenka tihaamo oo kale waaba tan sheegaysaoo maxaa jiri laa xara ay laa xara fiihi kulayl isaga ku sugani ma jiro walaa qara oo habeenkaa tihaama iyadoo kollay maalintoodii ay kululayn dee marka maalintoodii loo eego waa habeen qabowga meelaha qaarkood ka jiraana aanu jirin dee kulaylkiina cadceediiyo wixii ma jiraanoo kulayl ma jiro dadkii bal maalan markaa tihaamo ku noolaa habeenkii marka ay noqoto carkii iyo kulaylkii badnaayay maalintiina way dee ka raaxaystaano ka nastaano markaa kulayl ma jiro qabowga meelaha kale iyo manaadiqda iyadoo ay aad u kulushahay najdiba haddana waqtiga kale qabowgana ay aad u qabowdahay qabowgaasna ma waa habeenkaa dhexdhexaadkaoo ninkeedii bay ku sifaynaysaa inaanay wax dhibaatoah oo xaggiisa uga yimaada inaanu jirin ee dee nolol fiican ay ku wada nool yihiinoo laa xara walaa qarra waan iska nasbinaya oo dalaadandee sii caamila caamala ina kaba dhigayo walaa makhaafata cabsina ma jirto aan xaggiisa ka cabsado oo wax dhiba oo uu igu hayo uu igala yimaadaa mama jirto walaa sa'aamata xagga kalena akhlaaq ah fiican iyo waxa weeyaan baama jirta iyo si fiican inuu ila dhaqmo walaa sa'aamata waa xiisadhac aan ka xiisa dhaco ee waxyaale uu leeyahay daraaddeed mucaamaladiisa xun daraaddeed ama isagoon si fiican ilaba dhaqmin daraaddeed aan ka noogo ama si aan ka xiisa dhaco isagii aan marka taas ma jirto oo ujeedadu waxawey ninkeedii way ammaanaysaa tani waxa weyaan habeenkaasi hama ayay kaba dhigteen muctadilka ah kuleyl ruuxii dhibo aan lahayn qabow isagana uu dhibsado aan lahayn oo markaa taas waxay sheegtay inaanay cabsi imanka ay xaggiisa ka cabsato oo ugaba imanaysaa ma jirto dee shar uu leeyahay ka baqataa ma jiro xagga kalena xumi uu leeyahay oo keena inay ka xiisa dhacdo oy nacdo oy isagii kaba daasha taasna malaha xumi xaggiisa uu leeyahay oo macnaha sharna ma jiro iyo dhib ay ka cabsataa qubxi kale iyo mucaamalo xun iyo waxaan toosnayn oo xaggiisa kagaba timaada oo markaa dabadeedna ay dee tas inuu ama ay uga xiisa dhacdo ay ka nacdo ay maalan isagii cushradiis iyo wixiiba ayba maalan kaba xiisa dhacdo taasna mama jirto marka akhlaaqdiisna way fiicantay si uula dhaqmayaa fiican wax dhiboo xaggiisa kaga timaadaa mama jirto bal taasna iyadna tadna waa madxi weyn ay ninkeedii ku ammaanto aad bay iyadu u ammaantay intii hore hadday waxyaala sheeg ama ay raggoodii ceebaynayeen qaalat ilkhaamisatu tii shanaad baa waxay tidhi waxaan arkaynaa dumarkana xagga balaaqada iyo fasaaxada iyo cibaaraadka isticmaalayaan dumar kala dhaca maaha waa dhammaantooda oo dad dee markaas laha waana waxaan culimmadu ay hadalkan ay dee u sharxeenee intaasoo iman iyo intaasoo ay iskaga daba tegeen mid kitaab xadiisa ku sharaxa mid kitaab hariiba ku sharaxa mid gaar ahaan saaciyaad iyo amsaashi gaar ahaan uba sharxa oo maalan isagu sharxaya dee markaas raafic iyo hagla ibn nasirudiin iyo rag kala duwan weliba imaka waxoogaana ay ka madmadbaceeye maan filaya dabacaad walow taaciyaaba waa madbacaysan imaan arag kole waana sharaxyadaa ah hore oo dhan wixii isaga ka horreeye sharaxa ugu taabsan baa laydhaa ibn nasirudiin oo ka dambeeyeyna waa sharxay dawaabaad maqlay in la madbaceeyey horta masar iyo ayaad maqlay sharaxiisa laakiin maan arag waxna kama sheegi karo waxa weyaan kan raaficina waaban arko isagu dee uu ka horreeyey labadoodaba xaafid xajarna kolley dhammaanba waa khulaaseeya macaaka markaasuu waxyaalihii kale kordhinaya waa kordhiya oo si fiican buu ugu sharxaa fatxulbaari waana kitaab nikaaxu ku soo arooriya mujaladka sagaalaad wey qaalat ilkhaamisatu tii shanaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu in dakala hadduu soo galo aqalka fahida waa harimacadeeya macnaa facala ficl alfahim macnaa harimacadka ficilkiisoo kale ayuu laba yimaadaa bal waan ku soo noqon wain kharaja hadduu baxana asida waa libaaxaya amase dee facala ficl alasad dadka dhexdooda waa libaaxa ficilkiisii waa geesnimay ku tilmaamaysa walaa yas'alu ma weydiinayo waa iyadii dadkii qoyskiisii ahaa ma weydiinayo ama ahina wixii u ogaayuu aqalka uu ku ogaa hadday raashin tahay iyo wax lacaba hadday tahay halkay mareen yoxa oo ruuxa kariimka maha qorqode dee wax qorqodayo oo kanle halkuu marayo kanna halkuu maray wixii uu aqalka ku ogaana meel ay mareen waa taas waa litakarumi iyo akhlaaqdiisa fiican ma weydiinayo bal zawjii in dakhala fahida kollay macnuhu waa taa aan soo sheegay oo facala ficla alfahdi weeye kalley fahdigana marka la eego amsaasha carbeed iyo maamaha carbeed baaba waxaa kaba mida maahmaha ah anwaru min fahdin waxaa si uu ka hurdo weyn yahay fahdi taasoo kale waa macnaha ay kuma fasireen halkana waxaa kaloo ay bal maalan iyadana ku sifeeyeen waa nashaadka badan uu leeyahay surcada badan orodka badan iyo wusuubka iyo bootadiisa bal haddaan tan damba qaato macnuhu wuxuu noqonaya kollay haweeneydu ninkeeda way ammaanaysaa kolkolbay waxyaalihii lafsigii labadiiba uu noqon karaayo dee shuraaxda qaarkood ama qolooyinka sharxay qaarkood hadal ammaan ahaan bay jaanib kale u rogaameen cay ka soo saaraane in dakhala fahida haddaan idhaahno macnaa markuu guriga soo galo wuxuu samaynayaa ficilka fahdigu sameeyo kalo bal haddaan tii dambe kuma fasiro ee waa wasaba calayha wusuub alfahd waxaan ku soo boodayaa saa fahdigu uma boodo macnaa tani waa cushradiisa xaggaas la kulanka ama jimaaceeda uu jimaacayo barhkood oo darbiga ku fasiray kuma fasirayno waayo umuuraheeda kale ayaaba taas ma ah oo bal waxa weeye taa waa macni haddii la idhaha fahida facala ficl alfahdi oo xaggaa hurdada badan ah kollay walaa yasalu camaa cahida ayay la macno noqon doontaayo waa inuu markaa guriga soo gala seexanayo oo waxyaalihii iyada uu guriga ka ogaa saa cibaarada dambaysay aanu weydiinayno waa nin akhlaaq fiican oo toosanoo dee xaggaa marka la ega tadaafulka iyo taqaadiga wixii ama ceebee jiray ama waxee uu ogaayay amti cadiid maydkaa hadday xataa meesha kaga maqan yihin uu halkii iska dhaafayo oonu iyadii wax weydiinahayn oo waa nooc amaaneed weye ama wain kharaja asida taasi waxay tilmaamaysaa markaa uu baxo dadka uu dhex galo ee waa ninkaa geesiga shujaaca ee dee ah, markaa ficilkiisa ficilkaa libaaxayo adugu waa nin geesiya weeye markaa taas oo xagga dadka dhexdoodana iyo markaa uu baxana waa ruuxa geesiga ayay leedahay guriga dhexdiisana hadday tahay macnaha hore ama inuu u degdegayo mujaamacadeedii iyo bal taasoo kale ijmaaceedii baan ujeeda iyo inay bal maalan inaanu dee ahayn qorqode wixii uu aqalka dee hadduu wax yar uu ogaa markaa iyadii dee markaa dabagool uu baadho taqaadigiisii iyo taqaafulkii cala dalik ay kuba ammaanayso bal taas bay iyadu kuba ammaantay zawjii in dakhala fahim wain kharaja asim xataa markay wuxuna sajci bay wada yihiinoo in dakhala fahim marka cibaarada markaa la aqriyayo uun sajciga sukubay meeshii noqon wain dakhala wain kharaja asid walaa yasalu can macahid waanaada iskamay doodoonayno takaba sajcigan iyo umuurahani waa wixii saliiqa ahaan ay u lahaayeen oo si sahlan buu imanayeen qaalati haalisatu tii laxaad baa tidhi zawjii ninkaygu in akala hadduu cuno <laughs> lafa bacnaa wuxuu badsadaa cuntadii oo dee waxba kama taga aad bu ugu xeleeraado nin wax hambeeyo maaha oo wax hambeeya markaas lafa asalka hore lafdigu waxay leeyihiin waa adigu istiqsadee qaan kuma fasirinay waa inuu waxa weyaan isu geynayo sunanfal adcima iyo haddana dee wax kama tegayo dee waa wax mahambeeye inaa kale lafa wain shariba hadduu cabana ishtafa waalkii buu heensanaya ujeedadu gororkii ugu dambeeyey tegey kaba cabaya wixii uu cabayay waa wada cabaya wuxuu uga tegaya oo uu reebaya taasna mama jirto bal arrinkiisu waa taa waa dembi weyn waynin dajaca hadduu jiifsadada iltabka waa isku duubaya xaggeedii mabadegaya taasna oo markaa taas ka cuntada iyo waxaa cunaya adhow markaasna isagii unbaaba gooni isu duuduubaya taasna waa inaanu iyadii mucaasharadeedii iyo taas waxa weeyaan aanu la mubaasharoonahayn iyada bal taas weyn walaa yuuliju ma gerinayo oo alkafa kafka waa baabacadiyo intan waa gacantiisiiba ee khaasatan inteedaa hore gacantiisii oo dee iyo waxyaalaha yaclama si uu ogaado albasa waa murugada iyo xusniga oo bal maalan haddii ay xanuunsanayso oo kale xaggaastaan ludfi iyo naxariis iyo debacsanaan kuma qabto oo wax shafaqo oo agtiisa uguma suganyahay ma jiro waaba ajnabi oo kale ayuu kaba noqonayaa oo gacantiisii ma soo gelinayo maradeedii weliba ama iyadiiba weydiinayo ama waaba dee markaa uu gaarkaa u baxo isaga jiibsado iyadii oo dee kollay umuuraha kaba murugaysan dee waxaweyaan gacantiisii adigu dee iyada markaa maradeedii la soosgelinayo si uu bal murugadeedan iyo waxhaysta ama waxa weeyaan horta waa guriweynidaas inaanu waxna u hambaynahayn xaggii kalena dee kaas keligii jiibsanayo iyo iyadii aanay waxba kuba qabin shafaqo iyo naxariisna aanu uga hayn siibay kuwa sheegtay walaa yuuriju lkafal yaclamu albasar tanna waa dembi weyn basiguna waa ashadu lxusni un inamaa ashkuu basiyi wa xusnii ila allah basi ee waana kollay xusniguna waa isla macno unbe nabi yacquub ilahay noogala soo warramay qaalat isaabicatu sii toddobaad baa waxay tidhi iyaduna waa qaybahan hore ayay laba mid tahay ama tan dambe iye iyo kuwi u horeeye zawjii cayaayaau aw hayaayaau dabaqaau kullu daa'in lahu daa'un shajaki aw fallaki aw jamaca kullan laki bay tiri waa kolay fasaaxadaas ayay lahaayeen dumarkaa jaahiliya tii toddobaad waxay tihi zawjii ninkaygu cayaayaau aw hayaayaau bal waa shaki awdani waxaan u raafici sharaxiisa ku yidhaahaa waa ciise bnu yuunus aynu sanadka xadiidka ku soo maray imaamkaas ayaa shakigu xaggiisa kaga yimi ay ilmo abu cubaydii ay kaba midiyo raggii dee sharxay markaa xadiidkan qolooyinkii ugu horreeyey mutaqadimiintoodii kaba mid ahaa hayayaa u waxay ku tiriyaan tasxiif inay tahay anaa khada tasxiif inay tahe macnuu uu cayayaa uu yahay qaadiciyaadiina kolley hayayaa u macnay ku fasiraan bal iyagoo dee bal maalan doortaba iyada waan eegi doonaa mid kastaba waxyaalihii laba yidhie waxay leedahay zawjii ninkaygu ayaayaa ayaayaa imaka halkan dee waa facaala wasankeedu waxaana yidhaahaan waxay yidhaheen geela iyo siduu raafici yidhaaha ragga iyo oo kale lafdigan min alcay ayuu kaba soo jeedaayo waa aan isagu awood u lahayn diraabka iyo mubaasharada dee awrkii aan wax abaahiyahayn oo kale ninkii aan dee isna awood u lahayn seecaninkii aan awood u lahayn dumarla kulankii oo kale kaasba weeye oo ninkaygu waxa weeye cayaaya uu bal maalan waa ruux caajisaa oon awood u lahayn mudaadacadii dumarba waa cuninba oo markaa cunay markaa kuba sheegaysa waxaa kaloo ay kula fasireen ayayaa ruuxa ka caajisa umuurtiisii aan dabdin karahayn umuurtiisii aan hagaajisan karahayn oo kuba hanuunahayn wixii dee isaga danta uba ahaa waana ayayaa ama dabaqaa kuba fasireen bal macnaha hore kuba daa qayayaw aimada qaarkood waxay leeyihin waa tasxiif marka hadday tasxiif tahay dee macnaha hore ayaan kuba kaaftoomay haddii taa laguma daayana ayaayaw ay duu hayaayati weeye waa dalaalo hallow ama hungow iyo bal taas ruux u saaxiiba weeyaanba oo isaguna asalka hore hayaayada waxay yidhaahaan bay yidhaheen waa dulmada ama mugdiga aad iyo aad u badan ee inna wax iftiinna aan lahaynba aan lahayn marka waa ruux dee hay ama dalaalo iyo khaybo u saaxiiba ayay tahay bal haddii lafdiguna waa shaki baan nidhi abaqaw waa mid umuurihiisoo dhammi axmaqa doqona oy kaba daboolmayaanoo mid uu ku hanuunayaaba aanu jirinoo macnaa axmaqu tatabiqu calayhi lumuur weeye waa ruux axmaqa oo umuurihii ay ka xidhmayaan ka daboolmayaanoo meel uu uga baxaa dee ama dee qaradkiisii ugu hanuuna aan karahaynba ama aan kuba hanuunahayn kaas buu yiri markaasaa maxay tidhi hadalkan dambe dee markaa isagii kullu dadka dhexdooda iyo ceeb kasta oo dadka iyo ragga dhexdooda ku baahsan ama lagu yaqaanaa lahu daawud isagaa cudur bay u yihin macnaa ceebuhu dee waxa weyaan ruuxna malaa ceebahoo dham isuguma tagaan kani waxbuu leey kani waxbuu leey kani waxbuu leey haddaba ceebahaa dadka lagu yaqaano oo dhami isaga way ku kulmeen ceeb kama qaba ma jirto kullu daa'in lahu daawud maxay tidhi iyada mucaamaladeedna siduu la dhaqmayo shajaki waa khitaab mu'anaf uu ku dahri aw fallaki ama lafduu ku jebin aw amase jamaaca wuxuu isugu kaadari kula dhammad waa kula meeshaki walfal laki adiga oo waxa weeyaan waa haddii dee markay wax dhex maraanna ama uu ku dahri ama lafbaanu ku jebin ama labadaba uu isugu kaadari oo dakhriyo wuxuu isugu kaadari jebitada uu ku jebiyo ayuu isugu kaadari bal taas bay tidhi de adigu waa kullu daa'in lahu daa'un taas shaki wuu ku dakri aw fallaki ama uu ku jabin aw jamaca ama wuxuu isugu kaa dari kullan ay kullan min ashaki walfalli laka adiga ay isugu kaa gey markaasna taas bay tidhi kallay dumarka inoo hadhay waa dumar raggooda ammaanaya saddexda inoo hadhayba ama afarta inoo hadhayba qaalat isaamiyatu tii sideedaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu almasu taabashadu masu arnab carradii waa makiina taabashadii makiinada jirkiisa waa naacin dhagar yaroo aad u dabacsanna waa leeyahay oo waxay dee bal malmaskiis iyo taabashadiisa dabacsan bay kama wada hadlaysaa almasunain kolley aliftan iyo laamtu waxay ciwad ka tahay ama bedel ka tahay idaafadiibay ama damirkii de ama mudaaf ilayhibay bedel kaba yihin oo asalku wuxuu ahaa masuhu ardab in la yidhaaho markaa damiirkii dee mudaaf ilayhiga dhici lahaa aliftan iyo laamtan baa bedashay labadaba oo marka almasu waa macnaa masu weeye taabashadiisu xagga marka la ego waa xusnigeed ama deebacsanideeda masu ardab waa bakaylo taabashadii wariixu antum macnaa wariixu weeye tadawatiye rix zarnabin dee markay kollay hadalka la aqriyana say u tidhina waa in la sukuumiyo sajci daraadiye wariixu riixu zarnab zarnabtuna waa nabaata ama dee waxyaalahan baxe ee udgoon wax ka mida uun waa nabaataadkaas udgoon kaba mida waa nooc min anabaati dayib raayaxa we nooc waxaa baxa kaba midoo urtiisu udgoon tahay oo waxay ku tilmaamaysaa ama ku sifaynaysaa ninkii xagga marka la eega raayaxadiisuna waa raaixada udgoon xagga taabashadiisuna dee waa ruuxaas ay dabacsan tahay ee ay kama sifaysay tabbakaylo taabashadii oo kale adigu ammaan qaalat taasicatu tii sagaalaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu rafiicu lcimaad طawiil الnijaad cadiim الramaad qariib اlbeyti min annaad waana sajcigii de waana la wada sukuumin marka caadi loo aqriya sajci ahaan de mar kale waa inoo icraaban yihiin rafiicu lcimaadi waa tiirkiisu mid uu sarreeyo weeye oo incimaadku de waxa weyaan waaba imaka waxay horta uga wadaa halkan waa magaciisa iyo sharafta uu leeyahay iyo inuu ruux sumco fiican leeyahay taas bay wadaayeen cimaadku asalka hore waa tiirarkan waa guryahooda ay dhisan jireen tiirarkood oo had iyo goor dadka magacala iyo madaxda iyo waxyaalahaasna aqaladoodu way waaweynaayeen aqalo muuqda oo dee looga soo qasta ayay lahaayeen haddaba tiirkiisu ama tiirkiisaasi miduu sarreeyo weeye dheer yahay tawiilu mijaadi koley hadday idin kala horeeyaanna dhimalo dee muslim oo kale iyo waxa weyaan cadiimu rimaad tawiilu mijaad saasay isugu xigeenbe waa isla macno unu kolley waan wada laqbaynaynaaye mijaadku waa ujeeddadu waa galkan seeftiisu ama sidaha seeftiisuna mid uu dheer yahay weeye isagay dherar ku tilmaamaysaa koley waa kinaayo baabkeed dhammaanba waa kinaayo baabkeedoo rafiiculcimaadna waxay dee aan yidhi waxay cibaaro ka tahay ama kaga kinaayoonaysaa magaca iyo uu leeyahay taas iyo ninkeedu ay de inuu nin madaxa oo de waxa weyaan sharaf iyo magac weyn leeyahay ayay leedahay aqalkiisaba tiirarkiisa sarreeyo hadiyo gorbiyuutil waa wax lagu yaqaanay nijaadkuna waxaan leenahay waa xamaa'il sayf seefta ee waxa weeyaanuun ruuxu markan ay galka ku jirta ee aan dagaal iyo lagu jirin waxay leedahay gal la geliyo galkiina sidana way leedahay uu garabka ay sulan jireen oo kale nijaadku waa waxaa xamaa'ilu seefe seeftaba baad ku qaadanayso taas baa laydhaa marka ay taasi dheer tahayna waxay tilmaamaysaa ruuxa dherarkiisa ninku hadduu gaaban yahayna taasi way gaabnaan hadduu dheer yahayna iyadna way dheeraan oo dee iyadna taasi duulkiibay ku ammaanaysaa maaha duulkii xadkabaxa ahaayee dee ninkaasi sheegaya waa duulka ammaanta ahaayay kuba ammaani jireen hadiyo goortaas tawiilu nijaad oo tani waxay cibaaro markaa ka tahay qaamadiisa iyo dherarkiisa dheeroo ruuxa sidahaysan uu garabka suranaya uu dheerya dee isagaa dheer weeye oo markaa watul qaamati mamduuxun cinda alcarab khaasatan siyamaa cinda arbaab alxarbi washajaaca cadiim ramaadi dabadkiisu mid uu wen yahay wey marka la eego gurigiisa dabaska adduun yaalla aad buu u wen yahay waa ammaantanna laakiin waa kinaayo idhahaan biwasaa'id oo dee kutubta balaaqadu waa bayaankuwa marka ay kinaayadii ka tadlay waa waxyaalaha ay soo qaataan oo laakiin dhowr wasaa'ib weeyo cadiibu ramaad waxay tilmaamaysaa deeqsinimo uu dee u deeqsi yahay macnuhuna waa maxay dambas badan maxaa ka laasimaya ee dab badan oo la shiday ayaa ka laasimaya saasaa dambaskani ku yimid dabka badan ee la shidayna maxaa ka laasimaya wax badan oo la karinayaa jira waa cunto badan oo meeshii la karinayo cuntada badan ee la karinayaana waa marti badan ayaa meeshii jirta maxaa soo baxaya marka ninka deeqsinimadiisii marka waa wasaa'id wasiido ama waasido ayay meeshii kuba timi oo cadiimu ramaadku dabadkan badani wuxuu laasimsanayaa dabbush iyo xaabadii badnayd la shidayay xaabadaa badanna waxay laasimsanaysaa waxa badan ee lagu karinayo loo shidayo dee cuntadaa badan ee la karinayaana dadka badan ee cunaya meeshii dee waxaana soo baxaysa ruuxa aqalkiisu ay waxyaalaha agtiisa lagu samaynaya inuu ruux deeqsiya yahay oo imanka markaa waxay ku sifaysa ninkeedii inuu deeqsi yahay taas wey cadiim ramaan maxay tidhi qariib lbeyti min annaad asalku wuxuu ahaa imaka halkan dee waa ismi naaqisa imaka waxa weeye waxawy ism waxaweye manquusan ujeeda oo min annaadi in la yidhaaho oo yani dee laakiin waxaa loo gooyey waa sajcigan kuwii hore si ay ula wada mid noqoto oo xarafkiina loogu joogsan karo haddaba min annaadi qariib lbeyti aqalkiisuna miduu u dhow yahay weeye min annaadi golahan la isugu yimaado oo had iyo goor waa lagu yaqaanay dadkoodii bukhalada ahaa meelaha golayaashiiyo dee martidu kusoo horeynaysa guryahooda way ka dheerayn jireen oo meelo qarsoon iyo rag ayay kaba dhigi jireen raggoodii deeqsiyada ahaana waa naadiga dadku ay kuba soo horeyna laysuguba yimaado dee had iyo goor haddii marti loo baahdo guryaha ugu dhow baa la tegayaaye ayaa guryahoodii kuba dhawaayno taa way ugu dhawaayno waa deeqsinimo arrin kalena waxay tilmaamaysaaba ee nin madaxa inuu yahay oo dadku ay u baahan baahan yihiinoo isagii dadkii kala saaro oo ra'yigiisii laba qaato oo markaa kaasna waa ka hadiyo goor dadkaas waxay u dhawaayeen meelaha nawaadida ah majaalistaad meelaha la isuguba yimaado taasi wey qariibu lbeyt min annaas bal waa ammaan iyaduna fiican oy ninkeedii ku ammaantay qaalat alcaashiratu tii tobnaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu maalikun waa ninkeedii magaciisii weeye maalikun ay ismuhu maalikun ama huwa maalikun waa nin maalik la yidhaaho waa maalik ninkaygu wamaa maalikun istifaam gooye istifaamka halkana waa litashiim iyo weynayn bay ula timi oo waxa weeyaan istifaamu tacdiim wa tafsiir qur-aanka baa alqaaricatu malqaaricatu iyo waa taas oo kale in waxa weeyaanoo waa istifaam tafkiimeed iyo tacdiimeed muxuu yahay maalik ninkani muxuu yahay maalikun isagu waa maalik oo khayro mid ka khayr badan weeyaama maalik waa ka khayr badanyay min daalik waaba kan kuugu dambeeyey kan inooguma dambeeyey waa ka aad sheegayso ama waxaan aan sheegi doono waa wax ka khayr badan waa kasii heer sarreeya lahu waxaa u sugnaaday ibirun geel kaiiraatulmabaariki meelaha ay fadhiistaan waa markaa la keeno guryihii laba keenee lasoo hooyo meelaha jamcu mabrak weeye meelaha mabaarigtooda ay tuursanayaan ee la fadhiisinayaan ay tuursan adeegsanayaan ay badan tahay marka waa geel badan qaliilaatulmasaarixi jamcu masrax weeyaan waana meelihii loo foofaya iyadna makaanba mid kasta kaba dhigaynaa waxba masder iyo waxa weyaan ismu makaan baan kaba dhigaynaa masder iyo way iyadna ixtimaalaysaaba isagana xataa dee ismu zamaanna way ixtimaalayba oo intaba dee isku sibay ku yoon yimaadaan kol haddii dee marka la eega qiyaasaanbe qaliilaatulmasaarixi waa meelaha loo foofiyo ama dee fotaasna kuwa ayaryi weeyaanoo calaa inta ay dabad ku baqan yihiin ay meeshii ay daaqayeen ku maqanyihiin waxa ka badan intan ay guriga uun hareerihiisa joogaan ee dee wuxuu u diyaarinayaano waxay noo soo socda bal markaasoo mabaarikdina ama meelaha ay iyagu xerooyinkooda ama ay tuusanayaan ee guryihii hareerahoodii way badan yihiinba masaariixdoodiiyo meelaha ay u daaqtagayaanna maba badno way yaryihin idaas samicnoo dee isagaa inta badan meeshii ku haya wuxuu hayaa martidaa u imanaysa si uu qalo martidaas si uu aan ay ugaba helaanba idaas samicna waa geelaasi marka ay maqlaan sawtalmizhari misarka sawkiisa waa nooc adugu waxyaalihii ay tuman jireen ama kaba mid ahaaye iyaga kaba mida ah, dee waxaa markaa ama ay heesayaan ama waxyaal ay isticmaali jireen misarkaas sawdkiisa markay maqlaan ay qadna waxay yaqiininayaan annahuna hawaaliku kuwa dhimanaya inay yihiinba oo macnaamala dee isagiibaa wuxuu caadadiisa ahayd markaa marti ay timaado ay timaado ayaaba malaa farax iyo soo dhowaynba ayaa cuudkan ama misarkan ay u isticmaali jireen cinda alhinaa ayaa ama dee la isticmaalayayo haddii wax la afuufayo yahay iyo ama si kale loo garaacayo kii isticmaalayeen marka had iyo goor arrinkiina ma iska batay waxani ma isku xidhmeen iyadoo marka ay sawdkaa maqlaan haddana neef la qalayo ama la qalaya meeshii maba timi waxa weeyaan dee isku xidhankaas had iyo goor waxaan ayaa waxa weeyaan tacallum shardi waxa yidhahdaan mari dambo dee tarbiyadii ay kuma sheegaan baa jirto malaa buffalo la odhanayo rusha waxa uu laba yimo oo dee taas ay uu meel kuga xidho inta jarad loo garaaco cuntada loo soo dhigo marka ugu dambayn markii dambada in anaftii u garaacay iyadoo nuuxu waxaanu dee dhaqay meeshii dareemayay marka sharafkii waxa isugu xidhmay cuntadii oo ilmadaaba ka soo daadadayso markii dambe waxay noqotay waa musiirba intuu jaraskii la garaacay inaanay cuntadii imado isagina cuntadii uu diyaargaroobay jaraskii uu maqlay daraaddeed eeg markaas adigu kale waxaa dee qadiya iyo umuuraha tarbiyada kuma sheegaan maxay jiraba adigu nin ruushiba lahaayoo markan tarbiyadii waxa ay markaas ay kuma sheegaan haddaba waxa weyaan tiba isugu xidhantay markay sawdkaa maqlaan meeshii kollay neef la qalayaa meesha diyaar ah oo joogo dee waxa yaqiininayaa bay leedahay waa deeqtinimadii ninkee badaydumbay makaga warramaysaaye inay dhimanayaanba tii ugu dambaysay waa tan xadiiska marka uga magacaabna iyadaana ugu hadal badan iyada waaye ugu hadal badanna kule casharkuna waa yar dheeraan doonaa waan filaya iskama qaalat alxaadiyata casharata tii koob iyo tobnaad baa waxay tidhi zawjii ninkaygu waa abuu zarcin abu zarci weeye waa kunyadiisii dee zarcu zarcan yaqaana waa la yidhaa carruurtana zarc waaba la yidhaahaa bal markaa abuu zarcin waa kunyadiisii wamaa abuu zarcin abuu zarcin muxuu yahay istifaantana waa le tafqiim iyo tacdiim way weynaynaysaa anaasa uu lulay dhaqdhaqaajiye weeye min xuliyin xuli waa waxan dee dumarku ay xidhaan iyo isu qurxiyaan ayuu udunaya labadayda dhagood kolay dee sajciga marka leegana canaasa min xuriyin udunay wamalaa min shaxmin caduday saasay noqonoo dee xarakadii lama muujinaye canaasa wuu lulayo loo min xuriyin xuribuu ka lulay udunaya labadayda dhagood oo wuxuu u keenayba dee waa mid aad u ladnaan oo waxay xidhatoy dhegaha ay markaa sudhato wamalaa uu buuxiyey min shaxmin xayd iyo baruud buu kaba buuxiyey caduday waa dee wuxuu u diyaariyey ayay naaxday shishlaatay iyadoo markii hore reer nafaadsanba kaba dhalatay iyo halku kalaba yimi markaasaa cududaheedii buuxsameen waana calaamadii simanka iyo deeshilaysko jirka intiisii kale ayay tilmaan uba tahay wamajaxanii waa i weyneeyey i xurmeeyey i karaameeye waa i weyneeyo fabajixat ilaya nafsii naftayna wayla weynaatay isagiibaa daadaasi u sharfayay u weynaynayey xurmaynayay ayay naftaydna aniga markaas ilaba weynaatay <clears throat> oo fabajixat oo jiinto lakatay haddii fabajaxat la yidhahda dhib ma laha way bannaantahe laakiin kasraa ka afsaxa idhaahda marka waxay tihi wajadanii wuu i helay markii hore waa halkii uu kaba helay fii ahli hunaymatin waa ari yar ama xayn ehelkeeda oo bishiqin muxadisiinta haddaan eegno say isticmaalaan bay ku damdiyaan iyagu rafaad iyo keleed ku sugan ilaa bishiqi alanfusi suuratu naxri oo kale in waxa weeye markaa bishiqin kolley luqawiyintu inta badan xadiidka waxay doortaan bishaqin oo yidhaahaan waa meewdic iyo meel magaceed ay yidhaahaanba adigu calaa kulli xaalin reer aan xoolo sidaasa lahayn waxay leeyihiin adigi weliba aan badnayn yahay oo saa dee rafaad ugu nool ayaad iga dhexelay bay tidhi fajacalanii wuxuu i yeelay fii ahli sahiilin fii ahli khayri daasi sahiil sahiil waa sawdka iyo dadankan faraska ayaa la yidhaha ujeeddadu waa dad xoolo leh oo farda leh oo sahiil ehelkeed ah waa adiidin adiidna waa sawdkaa geelaba taas oo kale dee kolkolla waa koorayaashoodan iyo sanqadida jeeqjeeqa lagaba maqlo iyo sawdkiisa kale bal markaa waa dad iyagu fardo leh oo geel leh waana xoolihii carbeed kuwii ugu qiimaha badnaa labadaasi wadaa'isin mid wax tuma oo dee lodiyo waxyaalahaasba iyo wa munaqin wax waxa shaandheeya oo macnaa reerkani xoolana way lahaayeen geel bay lahaayeen farday lahaayeen labdii bay lahaayeen taaya ama zaracooda ha u adeegsadeenbe iyo zaracna wuu u baxayay fiicanoo munaqigu waa shaandhad wixii loo isticmaalayay tasfiyatan xubuub wixii xaqiya baxa safayntooda loo isticmaalayay dad saasa ayuu dhex keenay waa isagoo ka soo qaaday reer xanyar lahoo rafaad iyo kadeeb kuba nool ayuu dad marka la eego xoolaha qaybahoodii ama qaybihii xoolaha oo dhan iyo weliba zaracna u dhoori weeyo inta badan labadaasna dee qaaliban markaa isbay markaa inta badan labadaas lislama wada heli jirin ayuu dhex keenay bay tiri facindahu isaga agtiisa aquulu waad hadlaa waad odhanayaa waxaan doonaan ku hadlaayo fala uqabaxu layma xumeeyo hadiimade waa karaamadaad agtiisa ku leeyahay xumaan qurxi iyo waxyaalahaas layma nisbeeyo hadal xumaad ku hadashay lamaydhaa camus laymaydhaa waxaan doodan kuma hadlaana waarqudu waan seexanayaa oo fataas faatasabaxu uwaan waa bariistaayo ujeedadu hurdadaan kuraaga cid ii shaqaynaysaa jirta hawl layga baahan yahay ma jirto dhammaanama wixii dee aan u baahnaayoo dhanna waa lay qabanayaayo waan iska bariistaayo hurdadaasaan ku bariisanaya faatasabax waashrabu waan cabaa waa waxyaalahaa dee layaal ama ha noqoto caana ama biyo ama wixii dee kolba leeyahy kolkolbaa biyo agtooda ay cadisi ku hayna biyo dadka kale ay cabaan aan helahayn aad baan uga dhar waalidka ka codkanaadaayo ujeeddadu weli waalkii wax ku jiraan ayaan madaxayga sare ugaba qaadaa macnaa arwiyo ninkeedii ayaa mansiladay ku lahayd saasay ku dhammaantay iminkana hooyadiibay ka hadashay qaribanna dee haweeney iyo odaygeeda hooyadii inta badan calaaqadoodu ma fiicnaato xidiir fiican kama dhexeeyo iyada laakiin eeg waa xidhiirka kama dhexeeyo say u ammaanayso maxay tidhi huwa abi zarci abi zarci hooyadii xukumu abizarcin sifata maxay tahay abizarc hooyadii xukuumuhaa shundadaheedu radaaxun kuwa waasaca weeye waa islaam qadiya xoololahoo shundadahan amsacadeed iyo waxyaalahay kuba gurataa ee bal markaas taas hadday deen waa waasac oo de waxa weyaan waxay tilmaamaysaa waa xoolaha badan ee qoysku leeyahay wa beytuha aqalkeed ma fasaaxun ee ruux rafaadsan kadeedan oo ama aan wax saasa haysan aqalkiisu waa ciriiri aqalkeedna aqal waasaca weeye iyadii saasay keliya ibnu abi zarcin waa inankii ina abi zarci fama abi zarci ina abi zarci muxuu yahay madjacuhu meesha uu jiirsadaa kama sawri shadbatin laabti mireed meesha laga siibay oo ama siibitaankeedoo kale ayuu noqonayaa ama dee taas macnaa shadbadu waa laabaha nasiisha oo kale ee jariidka ay yidhaahaan taas khaasatan xataa marka lasoo dee lasoo jeexo ee lasoo markaa isaga waxay tilmaamaysaa inuu yahay ruux dhuuban oo hadiyo goordee waanay tay ku ammaan jireen hilibka badan bay nici jireen inuu ruuxu yahay dhuuban oo inta uu seexdaaba dee kollay mubaalaqana way ku sugantao intaa maleekaansaga ka roonaanaysaaye ul nakhiileen ama laangeed nakhiiliya lagama soo gooyey meesheedaas oo kale inteeda ay leeg tahay un meeshaa laga soo siibay un in leeg ay tahay wa tushbicu waxaa dharginaysaa diraacu diraaculjafati waxar yar oo weynaynba taba ceryari bay ku sifaynaysaa dhudhunkeed ayaa erginayaba bint abi zarcin ila abi zarcin fama bint abi zarcin ila abi zarcin maxay tahay dawcu abiihaa aabbaheed adeecitaankeeda weeye mubaalaqa daraaddeed bay mastarkii ugaba cadartay ee macnuhu waa mudiicatun abaha waa mid adeecaysa aabbaheed wa dawcu ummiha hooyadeedna daacadeeda weeye waa adeecitaankeedu mid hooyadeedna way wamiukisaaiha maradeedana mugeed weyaama waa rux ee waxa weyaan hilib fiican bay leedahay oo marada ay xidhato mugeed weyaana way buuxisaa waqayru jaaratiha lala qabo dangaladeeda ah ama jaaradeeda jaarada waa haweeneydii lala qabay ee ruuxa ninka haweeneydii adu waa haddii jaarada oo kale waa mudarada kolkol ninka jaaradiisa hadii la yidhaaho dee waxaw si hadalkii casho ama shicirkiisii kuma soo aroray waxa weeyaan oo kale adigu ama ninkaa shaacirka ah ee zawjada nafteedna jaara waa la yidhahay macnaa waa tan lala qabo ee jaaradeeda cadhadeeda weeye cadhad imika waa mubaalaqa ujeedadu way ka cadhaysiinaysaa markay aragto dee quruxdeeda iyo sharafteeda iyo sa ay tahay iyay dee waa waxa weeyaan kolley ficilka baa ka dhaxeeya waa tii lala qabay ayay taa ka cadhoonaysaa oo dee taas kama xumaanaysa waqayda jaaratiha ah. waxay u gashay haddaba khaadimadoodii marka maxay tihi jaariyatu abi zarcin abi zarci jaariyadiisa famaa jaariyatu abi zarcin maxay tahay laa tabusu maba fidinayso oo ma baahinayso xadiiadaa warka iyaga tabsiisan faafin ujeedadu waa haween jaariyadeedna waa gabadh way ammaanaysaa ilaalinaysa iyaga asraartooda ilaalinaysa warkooda oo waxa iyaga kaba maqasho meelaha kama sheekaynayso laa tabusu xadiianaa tabsiisan walaa tunqisu ama tanqusu labadaba iyo tunaqisu intaba way noogu badnaanaysaa tunaisuna waa sida xadiidka dambe waafaqsan yahayba ee walaasna qisu ma naqlinayso oo miiratana waa raashinka iyaga miira waxa la yidhaha waa raashinka khaasatan meel kale laga keeno addacaam almajruub ayaa la yidhaahaa in raashinkaas oo oo wanamiiru ahlana suuratu yuusuf ilmo yacquub ay lahayn aabahood kuma lahaayeen oo ujeeddadu waa acaam almajruub ayaa la yidhaha miire cuntada iyada ee guriga taallana way ilaalinaysaa waa ruux aamino oo dee intay meelaha waxyaalo ay ka qaadqaadato meelo kale ma geynayso walaa tunaqisa miiratana tanqiisan iyadoo dee fasahadinaysa ama naqlinaysa meelo kala geynaysa macnuhu waxa weeyaanu laa tanqulu dacaamana naqlan waa ammaanay ku tilmaamaysaa dhowrin ay wixii iyaga ay hayeen ay u dhowraysa ayay ku sheegaysaa walaa tamlau waana gabadh gaari oo walaa tamlau ma buuxinayso baytana aqalka iyaga tacshishan waa dee wasakh iyo gudaafadii wax kama buuxinayso xagga kalena aqalkii way nadiifin wixii imaka tacshiishkuna waa kunaasadii iyo qubaamadii oo saka liannahu cushu daa'ire meelaha ay ku firdhiso oo kale aqalkii kama buuxinaysa way nadiifinaysaa reerkii oo dhan ma wadaa maantay maxaa qabsaday haweenaydii waa tan qaalat waxay tidhi kharaja uu baxay abu zarcin abu zarci baa baxay walxaal waa haamihii caanaha lagu lulanayay weeye jamcu wadan ayuu yahay oo dee haamaha lagu nuusho ama waxaan kale sibraanadan caanaha markaa dee la doonayo subaga in lagala baxo lagu lulo taas bay tahay haddaba awdaabtii tumkhadu la lulayo macnaa waqti guga oo roobkii da-ay xooli ay dhaleen caano ay badan yihiin oo caanihii la lulayo ayuu baxay falaiya wuxuu la kulmaya imraatan haweeney macaha maceeda waladaadii laba inan ay yihiin oo laha iyada u sugnaado kalfahdayn xagga nashaadka iyo orodka iyo bootada iyo waana yaryaraayeena aad haribacad boo moodo ama laba haribacad oo yalcabaani ciyaaraya min taxti khasriha waankaa dhexdeeda hoosteed birumaanatayna laba xabadood oo rumaana bacdaa ninkii waa baxay haweeney buu la kulmay haweeneydu laba inan bay haysatay oo marka la eego xagga nashaadka iyo surcada iyo aduban arrimahooda iyo firfircoonidaiyo uu kuma shabahayo imanka ay ku shabahaysa alfahdayn khasrigu waa halkan dhexda oo laba xumaanay kuma ciyaarayeen kolay laba macnay fasireenoo barhkood baa halkan ku wariyay min taxti sadriha haddii laabteeda hoosteeda laydhaha waxay cibaaro u kaba noqonaysaa naasaskeedii bay leedahay waa haweenaydee markaa dac yarayd labada idan ay haysatay waxyaalahaasna calaamo najaaba kaba muuqatay isagiina wuu xiiseeyeyba oo labada rumaanay sheegaysaana waxay noqonaysaa xilyigeedii haddii la yidhaha tan kalena waa haweenay malaa dee iyadna jirkeedii intu buuxay malaa garbaheedaas iyo waxyaalahaas iyo qaarkeeda dambe iyo malaa hadday dee saa dhabarka u jiibsato in yar dhexdeedu ay dhulkii kaba kacayso ciyaarkeeda yaryarna ay halkaa labada rumaan ay kuga ciyaarayaan taxta fasriha haweenaydii u haweenaydii saa ay u ammaaqaan waxay tii fadallaqanii uu furay ninkii fanakaxaha uu guursaday fanakaxtu waan guursaday bacdahu dabadii rajula nin sariya shariifa sayida isaga dabadii nin shariifa oo sayidaan guursaday kaasoo rakiba fuulay shariyan faras aad u fiican oo dee kuwa faras fardaha fiican ah ee dee dhaladkee wanaagsan fuulay oo socodkiisu waanu dhammaad lahayn weeye alladii yariju fii sayri bilaa futuurin waa khada qaatay oo waxaan u qaatay dhismeeye meel khada ay odhan jireen odhamaada marfa meel doonyuu ku xidhaa may ahayd oo badda khaliijka ku taalay ee baxra cumaan bay kutubtaa horena kaba cabirayeen oo ah, khadi la odhan jiro inta badan warmaa lagaba keeni jiray ayay deeta warmaha u nisbayn jireen haddaba waran buu qaati wey waaraaxa wuxuu soo hooyey calaya aniga igu soo hooyey umusarci baale waa ninkii dambe nacaman nacamtu waa geela sadee xumri nacam oo kale kolkolna saddexda noocba geela iyo adhig iyo lo laakiin qaaliba way uu geel ku jiro ayaa nacam laydha adigu xoolo kala duwan oo dee nicmooleydiya ayaa uu lahaayo uu soo hooyey nacamtaasoo ariyan sajcigay ilaalinayse dee daahirka wuxuu ahaan laha waa muanase ariyatan inay tilaao badan weeye oo min asarwa wa acdaanin uu isiiye ninkii min kulli raayaxatin wax kastoo soo carowda ama lasoo dee lagu soo caraabiyo xerada lagu soo caraabiyo xoolihiisiia wuxuu iga siiyey zawjad xataa dee hadday farda jireen oo geel jiro lo i jirto ali jiro wax kale ay jireen mid kastaba laba ayuu iga siiyey waa gaar ahaanteedii waqaala waxaanuu yidhi kulii cun umma zarcin umma zarciyay waxaa dee waa nin isaaladaaya cun wamiiri ahlaki eelkaagiina dasiiyo iyagiina waa ta ayn lahayn almiiratu waa ducaam lmajruub markaa wuxuu leeyahy acdi aqaaribaka dadkii qaraabadaada ah xataa hadday kaaba durugsan yihin miiradu taasay noqonaysaa waxan aad haysato waxa aan ku siiyey wax ka gaadhsiin aniga haweenaygii falow jamactu haddaan isu geeyoon ururiyo kulla shayin wax kasta oo acdaanihii uu isiiyey maa balaqa ma gaadheen asqara aaniyati abizarci ninkii abizarci waa ninkii hore jacaylkii hore ayaan kama hadhin horey u yidhaaheenba malxubu ilaa lilxabiibi lawali jacaylku jacaylka hore uun oo taas waabayde barhkood yidhaahde haweenay hore oo dee cid kale kaagama horreysay kolle guurkeeduna hawsha buu leeyahay bal markaas acdaanihi kastuu isiye adaba ninkaa wax kastuu siiyey haddii aan isu geeyo wax kastoo uu siiyey maa balaqa ma gaadhin nasar aniyati abidarci ninkii abidarci ahaa weelkiisii ugu yaraamayana balaqoon intay ugu yarayn malxub ila lilxabiib lawal qaalat caaishatu caaisha waxay tihi radia allahu canha faqaala lii rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahi baa wuxuu igu yidhi kuntu waxaan ahaaday laka adiga ka abiarcin abiarcin waa xaggii nafciga iyo waxtarka xaggii dalaaqa ma aha haddana jacaylkeedaa horey ninka u haysay ayaa ilowsiiyey isaacadii iyo xumaantii uu ku sameeyey uu furay ninkan waa kaa reerkiiba ay ka tagtay ee furay ninkana guursatay wixii oo dhan umay muuqan oo waatay nafsi xadiia weeye xubuka shaya yucmii wayusib way jacaylka aad wax jeceshahay waa kuwa u indhatiraayo ceebtiisiibuu kaa indhaqariya kaa indhatiraa dhagatiraayo wuxuu kaa dhagatiraa ee ceebtiisii inaad maqashuu kaa dhagatiraaba oo adiga markaa ruuxaasi xubuka shay yucmi waxa weeyaan laakiin wacaynu ridaa can kulli caybin kaliilatun walaakina cayban cayna sukti tubdi lmasaawiya bal markaa isaadiisiiba waxa qariyay xubbigan kale haysa ama mal xubu ila lilxabiibi alawali marka wuxuui rasuulki ilaahay waxaan kuu ahaaday oon kuu ahay abiisarcisu ahaa dhuumusarce maha dalaaqi oo xagga waxtarka nafciga akhlaaqda fiican mucaasharada fiican taasba weeye bal xadiiskiina intaas buu kuma soo dhammaaday waxaana inooguba sugan xusn cishrati maca alahli taas arintaa kale ee xallu samar oo dee habeen bay ahayd waqtigan qisadan iyo waxyaalahaasba adugu kolley iyaduna inay bannaantahay markaa waxaanu waxaan toosnayn waxaan lagu caweynaya keliya aanu ahayn taasna way nooguma bannaantahay ruuxa majhuulka een lama garan ahayn de haddii ceeb iyo waxyaale laguma sheegayo taasna inaanay qaybo ahayn waayo kol haddaan sheegaya iyo ka maqlaya midna aanu garanayn wixina wax la qoonsado ay tahay ee qiibadii markaas xaddeedii ma soo gelayso oo kale bal taasna way nooguma sigantay uuna badanna culimmadu halkan oo fawaa'ida way u sheegaana waa ta leenahayba faa'iidada uu leeyahay ama luqa ahaana ama umuuro kale ah ayuu sharaxyo badan oo gaaraba ah xadiidkan yeeshay wallah subxaana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa